bismillahi raxmaan raxiim casharkeenu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo sagaashan iyo lixaad oo suuratu aal cimraan ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aayihii ugu dambeeyey sawilijiilkii aayadda aynu hadda ka soo baxnay aakhirkeeda waxa ay ku soo degtay waanu dhahnay markii zawjadii rasuulka calayhi salaatu salaam oo maaragtay um lmuminiin eeday umu salama ayaa rasuulka waxay ku tiri ilaahi rasuulkiisiiow anigu ma maqlayo tiri haweenka igee loogaga warramayo hijrada ee see arrintaasi ku dhacday markaasaa ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala kuwa haajirowdha ilaahay raggii hayeele ay aadaanba oo maka ka haajiro madiina u haajiray daaraheedina laga bixiyey ilaahay diintiisana lagu dhigay gaalada la dagaalamay la dilay waan astirayaa sayi-aadkooda wey ayuu dhahay ilaahi subxaana watacaala tacaala aadkooda waan ka adkurayaa waxaana geynayaa jannaad oo tahta asjaariha ah wa qusuuriha webiyaal ay marayaan webiyaal ka afartaayoo ilaahi subxaana wa qur-aanka uu ku sheegay taasina waxa weeye sawaabinayna ilaahay oo ilaahay agtiisa ka ahaatay oo alla uu sawaabinayo ilaahay agtiisana waxaa ah xusnu sawaaba ah ilaahay aayadaynu meeshaan ka gelayna ayagana intaana u gelin waxay iska leedahaa layidhi sawiizuun oo waxay soo degtay baa yidhi muslimiinta ayaa waxay yidhaahdeen a layidhi acdaaullaahi fii maa naraa min alkhayri wa naxnu fi ljahdi yidhaahdeen ilaahay cadowgiisu waxaanu ku arkaynaa khayr fara badan inay haystaan oo adduunye iyo maal ay haystaan annaguna waxaa adduunyada dhibaataan ugu haysa ee waa siday arrintaanu saasay yidhaahdeen marka inaan adduunya waxba aysan ahaynin oo adduunyada cadowga ilaahay ay haystaan inaysan waxba alla adduunya uugu fadhin oon ilaahay cadowgiisa iyo maaragtay baarigiisa aysan u kala fiirimayn adduunyada ayaa ilaahi subxaana watacaala iyadoo weliba rasuulka lagula khidaabaayo ayaa ilaahay ka warramaya subxaana watacaala markaasuu dha ilaahi subxaana watacaala laa yagurannaka ayuu dha ilaahay yuusan ku kedinna aysan ku kelinin taqallubu ladiina kuwa gadgadoonkooda kafaruu kufriyey fil bilaadi bilaadda ay ku gadgadoomayaan dadka gaalada ah waxaa tasarufka iyo tijaarada iyo kasabka wax walba haysta oo meel walba u soconayo maalka kasbaayo waadaa ku kasoonin buu dhaa ilaahay laa yaqurunaka yuusan ku kelinin khidaabku waa nabiga calayhi isalaatu wasalaam laakiin maqsuudku waa nabiga qeyrkiisaa layidhi maxaa yeele maqaaladatan waxay ka dhacday markii horeba ducafaa ulmuslimiina layidhi laadu naahiyadeedu markaasi yaqurunakana waa ficil mubaaric mabniin cala alfatxi weeye liitisaali bimooni tawkiidi saqiilati weeye kaasina mafcuulkeedu waaye macnaha waxaa laga wadaa laa taktara bitaqalurihim wey laa yaquranaka yuusan ku kelinin ousan ku kelinin bowdha ilaahay taqallibu ladiina kuwa dadgadoonkooda ilaahay kafaruu kufriyey tasarufka waxaa weeye ay tasarufa ayahan ku kasooyin bowdha ilaahay fi bilaadi bilaadi ay ku gadgadoomayaan bitijaarati walkasbi weye tijaaro iyo kasab ayagoo markaa ay samaysanayo maxaa yeelowdha ilaahay masaacun huwa isoo qadoon fadaawaye huwa kaas waayo waxyaabaha ay samaysanayaan taqallubkoodaanu mataaun mataa weeye qaliilun oo yarow ilaahay waa mataac qaliila weeye yatamata'uuna bihi yasiiran fi dunya wayasna waxaa wey dhah ilaahi subxaana watacaala mataacun kaasu mataac weeye mataacda waxaa weye waxyaabahan alaada alaadayda oo ciyaalku ku cayaarayeen oo kale oo dunyada maal kasta qofka laga siiye daaro kasta wax kasta saasoo kale weeye maxaa yeele waxaas ilmuhu markay muddo xoogaa ku cayaaraan xataa qiimo daro meesha igaga sugaayeen haddii yana saas weeyo meesheeda ayaa laigaga sugayaa ayadoo wax laga gaaray oo raaxa ayaysan jirin mataacu mataa weyo riwaaykaasi qaliilna oo yar shay wax yar lagu raaxaysanayo sadexdana baaba'ayo weeye suma bacdiyeeyowdha ilaahay ma'waahu muwadkoodu markay ka tagaan adduunyadan jahanamu jahanamu weyowdha ilaahay suma bacdiyeedowdha ilaahay ma'waahum muwadkoodowdha ilaahay meesha ay ku hoyanahayaan jahannamu jahannamadeeday ilaahay wabiisa waxaana baas laowdha ilaahay almuhaadu gogol ayaa baas leh almaksuufu bidanbiga maxduufa iyo jahanamaa baas le weye uma maa waahum ilaahay meesha ay durmaayaanu macyuhoodaahu jahanamu jahannamadeedaw la ilaahay wabiisa waxaana baas lahowdha ilaahay almuhaadu tiraas ayaa baas lahowdha ilaahay gogol ahseecdo taas ayaa baas lahowdha ilaahay laakiin aladiina kuwa ayuuhi ilaahay utaqow ka cabsaday rabboon rabbigood lahum kuwaas waxaa u sugnaaday ilaahay jannaatun jannad ayaa u sugnaaday jannaadkaasoo ka ay dureeraysa min taxtihaa hoosteeda taxta ashjaarihaa wa qusuurihaa al anhaaru riyaalo khaalidiina xaal idinkuwa ku waarayo fiihaa jannadaas ku waarowdha ilaahay marka hadda markii laga soo waramay qulooyinkaas oo kufaarta ah oo adduunka ku tamatucaayo muddadoodu yarnaan markay ku tamatucaan meelahoodii jahanamo uu yahay ayaa waxa weeye waxaa markaasi eh, istifraag ayaa la keenaanayey warkigaa warraas oo haleysiyey waana la dafcinayo la reebayaa si loo malay lahaayoo ah adduunyadu waxa weye inay madmuumo tahay xayr marki saas yiri waxaa loo qaadanayaa adduunya waa madmuumo shay xun waa lisleeyahy waa mataacan qaliilo mutlaqan gebi ahaanba min mu'mina iyo min kaafira saasay u tahay marka waxaa la faa'iideynayaa mu'minka waxaa la leeyahay win akhada fi tijaarati tijaarahaba gudagoo ha shaqaysto oo wax kasbado laa yadurhu dalika arrintaas waxba dhimaysa bal lahu fi laakhirati addarajaat alculaa weeye aakhira wuxuu ku darajo saraysa ayuu kuleeyay marka adduunyada caydeeda iyo nolosha lagu noolaado oo la caayo lilkaafira khaasatan weye gaalka kale u tilmaantay maxaa yeele xaaridku waxau dhahay waaligu waxaa la sheegaa inuu ahay sayd cali ma axsano diina ayuu dhahay wa dunya ila samca waa baaraka allaahu fii dunyan bilaa diina u dhahay waa yidhi diinta maxaa ka wanaagsan ayuu dhahay iyo adduunyadu hadday kulmaan buu dhahay ilaahay ma barakeeyou dhahay adduunye oo aan diin lahayn marka waxa weeye ruuxa muuminkaa haddii waxa weeye ilaahay subxaana watacaala adduunyada uu siiyo waxa weeye diinkana alla uu siiyo aad iyo aad bay arrintaasi u wanaagsan tahay maxaa yeela xadiis ayaaba sidaas ahay nabiga alayhi salaatusalaam uu dhahay oo oh, maal ayaa khayr lahow dhahay oo oh, maaragtay oh, yatiiyo idiru duruus saalix maal ayaa khayr leh oo ahaaday nin maaragtay saalixa yadiisa ku jira maxaa yeele ninka saalixa ayaga xoolihii gacantiisa gala si wanaagsanoo ilaahay ka raaliya ayaguu tasarufaya marka hadda istifraa gaalaha meesha loo keena waa sidaas baa layidhi markaasoo dhan ilaahay laakin kalkeeda wafti lagu noqoye alladiina kuwa itaqow cabsaday oo mutaqiinta rabboon rabbigooda ka cabsaday lahum waxaa u sugnaaday ilaah kuwaas jannaatun jannaat jannaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda taxta asjaariha wa cusuuriha alanhaari uyaalo khaalijiina xaaliyin kuwa ku harayo fiiha jannadaas ku haraya xaalo muqadaraha neefka ku jirta mujulan xaal u yahay kii mujilawdha ilaahay kaas mujulan xaal u yahay degin ah weye ama marti martiqaala weye muslika waxaa layidha maa yuhayacu lillayfi oo maa yucadu lillayfi qofka martiga meesha loo diyaariyo oo loo taraxaa la yidhahdaa marka waxay eegayaan martiqaad ilaahay subxaanau watacaala u sameeyey iyo jannadii ilaahay alla uu faraxay ayuu helayaan nusulan owdha ilaahay kaasi waa martiqaad owdha ilaahay nusulkaasi min cindillah ilaskiisa ka haday martiqaad ilaahay subxaanau watacaala uu samaynayo wey wamaa kii cindallaahi agsiisa haday oo sawaab hayuudha ilaahay wamaa cind cindallaahi ilahay agtiisa ahday ee sabow ah khayrun fii khayr badan weeye kaasu lil abraari dadka baariyaalka ilaahay agtiisa wax ahaaduu dha ilaahi subxaana watacaala oo waxa weeye khayr howdha ilaahay wamaa kii cindallaahi ilaahay agtiisa ahday oo sabow ah ayaa khayrun u khayr badan u ilaahay lil abraari baariyaalka kuwa ilaahay subxaana watacaala abraartiisa alla baariga u ah waxa ilaahay agtiisa yaalla ayaa u khayr badan weeye oo waa ayaga reer doonihim masaacidiya adduunyada masaacdeed maxaa yeelay ninka mu'minka adduun iyo aakhiro aakhirada ayaa u khayr badan maxaa yeele adduunyadan dhibaato iyo mashaqaad fara badan ayuu la kulmi karaa marka mar walba mu'minka hataa adduunyada wax kastaa ku aakhirada ayaa u khayr badan maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay addunyaa sibyal muumini wa janatul kaafir dhahay adduunyadu waxa weeye mu'minka xabiskiisa waayo gaalka waxa weeye jannadiisa weeye oomoominka hoolo kastaa bay haddii la fiiriyo waxa ilaahay agtiisa u yaalla ee janno ah waxaay waa dunida xabisay ku tahay gaalka hataa waaga hadduu faqiir yahay oo waxba uusan haysanin waxa ilaahay agtiisa u yaalla cadaaba marka loo fiiriyo janno ayuu ku jira haalaleey oo xadiisku sidiisa iska ahaay muxadisiintu sidaasay ku fasiraan weye alla wuxuu yihi subxaana watacaala wamaa cinda allahi khayra abhaar u ilaahay min mafaacidiha wayna min adeerkifaadio ilaahay kitaabka ahalkiisa waxaa ka mid a ah, lamundir yuuminu bilaahi alla rumaynaaya iyo wamaa kii injiila la soo dejiyey ilaykum idinka laydin soo dejiya muminiina oo qur-aana iyo wamaa kii injiila la dejiyey ilayna ayaga loo dejiyey oo tawreed iyo injiila ah. khaashiciina xaalihin kuwa khushuucayo ilaahay khaashiciina xaalihin kuwa khushuucayo lilaahi ilaahay khushuucayo laa yastaruuna shalaysan maayaan kuwaasi biaayaati ilaahi ilaahi aayaadkiisa aayaadka ilaahay ciise oo tawreed ku yaala iyo injiil oo sifadii nabiga calayhi salaatusalaam ay aatirani ay kamid yihiin laa yadkaruuna siraysan maayaanoo ilaahay fii aayaatillaahi alla aayaadkiisa kamanan dheefku siraysan maayaan qaliilna oda shay samanudunyaa ah ku siraysan maayaan oo aayaadka alla qarin maayaan hawsan cala riyaasata ayagoo madaxtinimadooda ubaqaay wey sida qowlkooda oo yahuudaga ay sameeyeen ulaaika kuwaasoo dha ilaahay lahum maxaa u sunaaday ajrun ajirkeeda ayaa u sugnaaday acmaashooda sababgeeda ayaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisooda ilaahay waa la siinayaa laba jeer ulaaika yuutowna ajra maratayni bimaa sabaruu waa towla ilaahay in allaha allowdha ilaahay subxaanau watacaala sariicu xisaabi xisaabkiisa allihii degdeg badan yahay weye hadda waxaweye macneedu waa sidaas haddii waxaweye gadaal low soo laabanno waxay iska laheed baa layidhi aayadaanu sawi nujuul ayay iska laheed baa layidhi oo waxaa la sheegay baa layidhi maalintii oo dhinta ninkii la dhihi jiray najaashi boqorkii reer xabasho oo waktigii nabiga calayhi salaatusalaam joogay nabi ciisa waxaa la dhihi jiraa asxamata ayaa la dhihi jiraa layidhi macnihiisuna waxaa weeye cabiyatullahi baa laga wadaa carabiyada weeye ninkaas waa islaamay baa layidhi isagoo ah rasuulka calayhi salaatusalaam aan aragaa layidhi waa weeye raciyadiisuna islaamka ayay galeen baa layidhi ayagoo asagoo ku raacayaa layidhi arrinta ayagoo ku arkay ayaa sayidinaa jibriil calayhi salaam uu nafteeseena calayhi salatu salaam u jilaaniyey kolkaasuu u sheegay ninkii maaragtay melikul xabasho ahay oo najaasi la dhihi jiray in macnaha dadkiisi ay soo wadaan oo waxa weeye janaasadiisii lasoo wado ninkaasu dhintay janaasadiisina lasoo wado si waxa weeye loogugu dukado si loogu dukado wey hadda janaasadiisa maaha in nabiga calayhi salaatusalaam oo madiino jooga loosoo ka wado laakiin waxaa ay rabeen markaasi inay macnaha diidaan oo janaaso ku dukadaan markaasaa nabiga calayhi salaatusalaam iyo asxaabkiisa ay soo baxeen dhulku saxaaraha ayay soo baxeen baa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam waa loo kashfiyaa layidhi oo meesha uu joogay oo carladaa etoobiya ayaa looga kashfiyaa layidhi rasuulka calayhi salaatusalaam isagoo asxaabkiisaa ku dukaday baa layidhi meeshaas ayagoo jooga way u dukadeen janaasadaa la yidhaha janaasatu lkeyb la yidhaahdo ayuu dukayonala marka hadee janaasadaana de nin walba wax loo kasimaayo haddii qofku waxyada masaafo uu jiro waxyada janaasada oo qeybka ah loo duka karaa laakiin qofkuyo masaafo ka sokeeyo meel la aadi kara jooga waxa weeye in qeyb loo dukada ma banaana weye haddii lacala la duugana waxa weye oo adiga hortaa la duugo qabrigiisa inaad tagtaad kula duka karaysaa laakin waxa weye maysayda uga dukanaya ma haddii masaafo waxaweeye ay ku sokeeyo ma anfacayso taas marka waxay arrintaasi muqarar ku tahay axaadiisa iyo kutubta fiqiga ayay muqarar kusii tahay oo olaadaanu maaragtay uga ka sheegaynaa marka rasuulka calayhi salaatsalaam iyo asxaabtiisu way ku dukadeen baa lidi markii la dhameeyey janaasadii ay dhamaatay ayaa munaafiqiinta waxay yidhahdeenaa layidhi munaafiq waxaweye marwalba waa dhib badan yahay isagoo rasuulka calayhi salaatu salaam waxa uu sameeyey wax ka bixinaya ayay ha yidhaahdeen undaruu ilaa haada rajula ilaahy yusallii calaa calajin xabashiyin nasraaniyin lam yarahu qad walaysa calaa diini waa yidhahdeen war ninkaan suusa maxameda saasay yidhahdeen waa ku dukanayaa calajka calaju waxaa weye waxay ka maga waxaa laga wadaa ninka cajamigaa weye nin cajamiya oo waxa weeye nasraani oo diinta nasaarada haysta oo waxa weeye weligiisa uusan arag ayuu ku dukanayaa ee ninkaan suusa yidhahdeen nin xabashiya oo cadaj ah oo nasraaniya ah, oo weligiisa aan arag diintiisa aan haysan ayuu ku dukanaya ballinkaas wuxuu yidhaahay markaas aayadan soo risaaleeyey asagoo ilaahay subxaana watacaala munaafiqiinta yarkooda ku beeninaayo meeshaada aweye iimaan baa loo baahan yahay mooyaane carab iyo cajami farqi uma dhexeeyo ah, rasuulkeena calayhi salaatu wasalaam wuxuu dhahay laa fadla bayna carabiyin calaa cajamiin ilaa bitaqwa hawdhah waxa weeye annaasu waxau dhahay rasuulka calayhi salaatsalaam annaasu sawaaun u dhahay dadku waa siman yihin u dhahay nabiga calayhi salaatsalaam maxaa yeele waxay ka ahaadeen abahum aadama umhum xayaa aabbahood aadam iyo hoob maxaa weye oo asin asal waaxid ay soo yimaadeen annaasu sawaaun u dhahay xadiiskuna saas u ahay ka asnaan ilmisl u dhahay sharada siday maaragtay farood u siman yihiin ayaa adeega goobasiisu siman yihiin annaasu sawaacu lowdhahay ka asnaari lmis lowdhaha abuuhum aadama umhum xawaa dadku ay siman yihiin sida shaarada kuminkooda u siman yihiin ilkaha shaaradu siday u siman yihiin maxaale shaarada waad aragtay waa isla siman tahay asnaarulmisgii oo kale inteen weeye maxaa yeele hooyadood waa xaawo aabbahood ma aadan weeye hooyadood iyo hooyadood iyo aabbahood daawo xaawo iyo aadan weeye markaasuu dhaha nabiga calayh salaatu salaam laa fadla bayna carabiyin calaa cajamin ilaa bitaqwa u dhahay mid carabana waxaaweye mid cajabiya ma dheera fadli ayuu dhahay ilaa taqwada ilaahi mooye marka waxa weeye nasab iyo macnaha kuf iyo waxaas loo faano waxay waxba tari mayso dadku way sima yihiin ilahay addoominkiisa weeye waxa ilaahay dadka ka fiirinaayo oo lagu kala hormarayna waa taqwada ilaahay maxaa yeele alla wuxuu subxaana watacaala ina akramakum cind allaahi atqaakum u ilaahay ilaahay agtiisa waxaa idinkuu karaamo badan ninka idinkuu taqo badan ninka ilaahay agtiisa taqi ku ah oo alla raali ka yahay ninka ilaahay kaasaa u karaamo badan una sharaf badan una qiimo badan wax kasta haddii laga eego laakiin waxyaabaha dadku ayaga ay samaysteen oo sharafka iyo ay ku tilmaameen oo jeebkooda ah taas waxa weye ilaahay fiirinaya subxaana watacaala marka nimankaanu waxay xaqirayaan ninkaas oo waxaweye ajamiga ah, oo xashay xabashiga oy nasaara ku tilmaamayaan marka hore waa ahay laakiin rasuulku urinaya calayhi salaatu salaam marka ayaguna munaafiqiin weeye oo diinay haystaan lama arko kolkaasay xaqirayaan ayagu inaysaan waxba ahayn oo kaas uu waxyaa ilaahay tilmaamaya maxaa yeele qofka silaaxiyadiisa oo rabbaaniga ahaa ilaahay ka fiirinaya ee waxyaabaha dadku khilaafaadka ay ayaga samayseen ay dadka ku kala fadlinayaan oo qof hadalaa qofkaas ka fiican ama ka ku fukareeya ama ka nasabsan ay leeyihin waxba kama jiraan taas ilaahay markaas yuri subxaana watacaala waina min ahlilkitaabi ilaahay kitaabka ahlkiisa waxaa ka mida ah. lamadun yumiin bilaahi alla rumaynaayo sida hadda masalan ba cabdullaahi bnu salaam saxaabigii jaliilka ay ahay iyo asxaabtiis iyo najaasigan hadda aan ka warramaynay iyo wamaakii injila la dejiyey ilaykum idinka ladinsoo dejiye muminiinow waxaa naloo soo dejiye waxyadu waa qur-aankaas weeye qur-aanka uu rumaysan yihi mankaas iyo wamaakii injiila loo dejiye ilayna xaggooda oo tawrad iyo injiila ileen ahlukitaabku waxay kala haysteen tawrad iyo injiil ayay kala haysteen iyo wamaakii injiila la dejiyey ilayhim ayaga loo dejiyey khaasiciina xaalayyiin ow ilaahi subxaana watacaala kuwa khushuucaayo ay mutawaadiciina weeye xaalayyin kuwa ilaahay u tallarucaayo khaashiciina xaalayiin kuwa khuluucayo ba ilaahi subxaana watacaala lilaahi alla u khuluucayo waa dad ilaahi subxaana watacaala rabbigooda u tawaalucayo maxaa yale tawaalucu waxaa wax lagu noqda kaas sababay maxaa rasuulkeenu yiri calayhi salaatu salaam man tawaalaca rafacahu illaahu waman takabara adalahu illahu qofkii ilaahay subxaana watacaala u tawaaluca ilaahay kor ayuu u qaadaya maqaamkiisa koruu ilaahay u waman takabara qofkii kibriyane adalla wallaahi ilaahay waa dulaynayaa maxaa yeele kibri waxa weeye allah iskale sidiisa sideedaba kibirka ilaahi waa iskale qofkii ilaahay sariid kula noqdana alla waa cadaabayaa sida xadiiska qofkiga ku soo markaas alla wuxuu yidhi subxaana watacaala khaasiciina xaaliyin kuwa khusuucaayo oo tawaalucaayo bilaahi ilahay utawaalucaayo haddana ilaahay miri laa yaftaruuna ma siraysanayaan ee ma iibsanayaan biaayaatillahi ileyh aayaadkiisa aayadaha ilaahay alla allakii cindahu tawraad waayo aayadaha agtooda ah oo tawreed iyo injiil ku taalane eh, ma iibsanayaan weeye oo sifada nabiga oo la qariyo waxyaabahay samay jiro culamaa ulyahuud iyo nasaaro gaar ahaan yahuudda way sii xumay sifaadka nabiga calayhi salaatusalaam ay qarin jireen kuwaasu ayagu ma qarayaan weye naga raggaana waxay ahaayeen baa afartan oo nasaaro najaana iyo soddon iyo saddex oo xabashaa iyo sideed reer ruum ay ahaayeen baa lihi raggaa hadda sidaa looga waramayo oo ilaahay subxaana watacaala uu ammaanayo aayaadka ilaahayna ma sheegaysanayaan tamanan dheef qaliilan oo yar ee adduunyaa weye waxaweeye samaanka taqariirka oo aayaadka ilaahay lagu siraysto in aayadaha ilaahay la qariyo ayadoo markaasi loo baqaayo madaxtinimo iyo dana adduunya iyadoo loo baqaayo in aayadaha ilaahay la qariyo taas waxay noqonaysaa ayaadka ilaahay oo adduunye lagu bedeshay qofkaasina waxa weeye iimaan waa ka tegiyo qof iimaan lama ahan weeye ulaaika kuwaasoo dha ilaahay allana hadda wuxuu ka waramayaa nacaalkooda qiyaamo ayaa ilaahay ka warramaya ulaaika kuwaasoo dha ilaahay lahum waxaa u sugnaaday ajrun ajirkooda ilaahay sawaaba acmaal weeye acmaalkooda sababooda way iska oo acmaashaas ay sameeyeen ilaahay subxaana watacaala waa ku sawaabinayaa ulaaika kuwaasoo dha ilah maxaa u sugnaaday ajrun ajirkooda ayaa u sugnaaday cinda rabbihim rabbigooda agtiisooda ilaahay oo waa kuwa ajirkooda laba jeer la siinaayo sida amidii insha allahu tacaala suuratulqasasa ayuu tegi doono oo ilaahay wuxuu dhihi doonaa ulaaika yuutayna ajrahum marrateeni bimaa sabaruu kuwaas waxaa weeye kuwa ajirkooda la siinaayo laba jeer la siinaayo waxaana loo siinayo sababta ay tahay sabarka ay sabreen maxaa yeele waxay ku soo sabreen kitaabkoodii ku sabreen tasaariiftii taweed iyo injiil ku siila ayay kusoo soo sabreen iyo wuxuu kitaarihii geeyey uga imaanayay haddana waxay ku sabreen kitaabka qur-aanka inay raacaan markii yimiday oysan xuburiyaasha iyo waxyaabihii quluubdi kawada tayanaysan ugaga tegin marka sabarkaas ayaa waxaa loo siinayaa ajirkooda laba jeero labadi kitaab ayaa markaasa ah wixiina ay ka heleen baa lagu jaasinaya in allaha allana ayuu dhaha ilaahi subxaana watacaala sariiculxisaabi xisaabkiisa alligu degdeg badanaa weye ilaahay subxaana watacaala xisaabkiisu waa degdeg badan yahay oo hadda wacdigan ilaahay lagu haayo goorta uu imaanayo ma dheera tayaaba markii la tagane khalqiga ilaahay wuxuu xisaabayaa maalin maalmaha adduunyada kamida ah, maalin maalmaha adduunya kamida ah, midkeedoo kale ayay xisaabaya halii wixii maaragtay laga bilaabo aadam intii ilaahay abuuray koonkaan ilaa qiyaamo ka wixii markaas sidaas ahay wixii janno la geenaayo iyo wixii naar la geenaayo alla wuxuu xisaabayaa damboodoona isku daray sida xadiis saxiixa ku soo aroortay maalin maalmaha adduunyada a ah, dadkooda ayaa ilaahi subxaana watacala u xisaabaya yaa ayuha aladiina duulka aamanuu rumeeyeenow ayuudha ilaahay isbiruu sabhowdha ilaahay yaa ayuha aladiina aamanuu hadda qor-aanka soo oranay ee waxa weeye markii muminiinta sifadaa loogu naadiyo laba arrimood baa la sugayaa in wax la amro iyo in wax laga reebo wax kalama ixtimaalayso marka alla wuxuu yidhi subxaana watacaala yaa ayuha aladiina dilka aamanuu rumeeyanow isbiruu sabra ayuu ilaahay marka ilaahi subxaana watacaala markuu suuraddan uu ku cadeeyey jihaadka fadligu iska leeyahay iyo macruufka oo la faro munkarka oo la nahiyo iyo waxyaabo badan oo axkaam waaweyn ah waxaa lagu khasimayaa wax faa'iideynaya amuuraha sadda laga soo warramay dhammaantooda wax xisbinaya waxaa xisbinaya ilaahay subxaana watacaala in maaragtay waa laga cabsado in la sabro daacada lagu sabro masaa'ibta lagu sabro macaasida laga sabro ayaa amuurahaas lagu xidli karaa haddana waxaa weeye musaabara maca alkufaar in la sameeyo muraabada markaasi ee calaljihaad in la sameeyo taqwo in lala yimaado sidaas ayaa waxaa weeye laga xidli karayaa arrimihii hadda suuradda aynu ku markaasaa ilaahi subxaana watacaala wuxuu la khidaabayaa dadka mu'miniinta alla wuxuu yihi subxaana wa yaa ayuha aladiina diinka aamanuu rumeeyanow isbiruu sabra ayuu ilaahay daacadaku sabra cala daacaati walmasaa'ibi wa cani ilmacaasi wey sabarka hadda ka soo marnay saddexdaas qaybood weyi in qofku waxa weeye daacada ilaahay uu ku sabro masaa'ibta iyo balaayooyinka dhacayo uu ku sabro macaasigana uu ka sabro naftiisa ka celiyo wasaabiruu la sabarsamuu dha ilaahay meeshaan waxa weye mufaacalo weeye saabiruu weye wasaabiruu la sabarsamuu ilaahay kufaasa weye falaa yakunuu ashadda sabra minkum iyo gaalada yeenu idinka sabar badan weye muminow kaafir waa idinka sabar badan ilaah wasaabiruu la sabartamuudha ilaahay oo waxaa laga wadaa falaa tafiruu min alaadaa'i aad adowyaanka ha ka cararina wey oo markuu jihaadka laysay la yimaado adowga ha ka carinow ilaahay wasbiruu cala ljihaadi jihaadka ku sabra weye jihaadka ku sabra wuxuu leeya min filcadda waxaa la khasisaa layidhi inkastoo umuumu sabri ay soo go arrintan musaabara maca alkufaar waa la khasisay baa layidhi maxaa yeele anwaacdiisa ayuu weyn hogaaye haddana waa jamcinaya la yihi maxaa yeele sabrun cala daacati ayuu noqonaya oo jaadka ah iyo macsiya laga sabro oo firaar meel caduwi ah iyo waxaweye musiibadoo lagu sabro oo qabliga iyo jaraaxada isaga ayaa soo kuminaya marka isaga ayaa caansan waxa loo khasisayo taas weeye ee sabarka hore waxaweye kamid weeye wasaabiruu la sabarsamuu dha ilaahi subxaana watacaala kutaasa la sabarsamuu dha ilaahay oo jihaadka markii la gaaro la sabarsama maxaa yeele idinku ilaahay ogtiisa sabeer iyo khayraad sara goynaysaan adooguse waxba ay helaayaan ma jirto waraadu buu ligaadayba ilaahay waraadu buu ligaada oo waxa weeye aqiimu cala jihaad weeye meesha ku nigaarowdha ilaah muraabadada waxaa weeye meesha cadowga joogo in markaasi lagu nigaaro aslulmuraabada an yarbida kuwin min alkhasbiina wayasayuuha baxaysu yakuunuuna mustacidiina lilqitaali weeye labada iska soo horjeeda inuu fardahooda ay xustaan ee nin walba waxaa weeye uu ku diyaar diyaargaroobo meesha cadowga uu kula dagaalamayo ayuu eedaa layidhi marka gabacdoodana waa la waasiyaa layidhi waxaa laga yeelay mid kastoo muqiim ku ah meesha maaragtay subuurta oo cadowga kufaarta laga ilaalinaayo muraad ibna ka haleeye yaanba hadda meeshaas cadow joogna layidhi laakiin meelaha waxaweye laga ilaaliyo cadowga kuwa jooga ayaa loola jeedaa xataa waxaa leeyi wax marfuuba yoosalaanoo jaayid baysan jooyin ee meesha waxaweye cadowga laga ilaalinaayo oo xuduudahayo halkaas ninka waxaweye muraadifka ka ku nigi oo cadowga kufaarta ka ilaalinayo oo halkaas waardiyaha ka ah kaasna waa ku jiraa weye waraadu biigaadowdha ilaahi subxaana watacaala wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay wattaqullaha ilaahay ka baqa weye fii jamiici acmaalikum wa axyaarikum axyaarihiinoo dhan ilaahay uga cabsadowdha ilaahay xaaladihiina weeye wattaqullaha alla ka cabsadowdha ilaahay fii jamiici axyaarikum weye xaaliyiin dhammaantood xaalad kasta ilaahay laga baqaa la doonaya waxaa laga wadaa ha layidhi fii xaalaati kulleeyo min rakhaa'in wa shiddati waxaweye markii barwaaqo lagu jiro ilahay in laga cabsadaa la rabaa markii shida lagu sugan yahay alla in laga cabsadaa la rabaa markii culays lagu sugan yahay oo waxaweye xaaladdu ay culus tahay ilaahay in laga baqaa la doonayaa markii la fudud yahay alla in laga baqaa la doonayaa markii caafimaad la qabo ilaa in laga baqaa la doonayaa markii cudur la qabo alla in laga baqaa la doonayaa marka taqwada ilaahay mar walba in la laasimo laabudday noqonaysaa ilaahay markaa uu lehi subxaana watacaala wataqallaha alla ka cabsada lacallakum waxaa mudantiina xaqiiqaa ah, tuflixuuna inaad liibaanaysaan ah, ilaahay ka baqay dha ilaahay xaqiiqa ah waxaa markaas ina liibaanayo oo qofku ilaahay hadduu ka cabsado jannada ilaahay wuu hegmanayaa waxaana wuu ka eh, korayaa ilaahay naartiisina waa ka korayaa weye saasay noqonaysaa weye marka suuraddii oo saddexaadee qur-aanka ayaa halkaas noogu dhamaatay casharkeenana intaas ayuu ka egyahay walaahi subxaanau watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu acuudu billahi min ashaytaan rajiim bismi illaahi araxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wsala allahu calaa sayidina muxamedi waaalihi wasaxbihi wasalama ajmaciin ina fii khalqi asamaawaati waalardi wakhtilaafi alleyli wannahaari laaayaati liuli aladiina yadkuruuna allaha qiyaama waqucuuda wacalaa junuubihim wayatafakkaruuna fii khalqi asamaawaati waalardi rabbanaa maa khalaqta haadaa baadilan subxaanaka faqinaa cadaaba annaar rabbanaa inaka man tudkil innaara faqad ahzaytahu wamaa lildaalimiina min ansaar rabbanaa inanaa samicnaa munaajiyan yunaadii liliimaani an aaminuu birabbikum faaamanaa rabbanaa fakfir lanaa dunuubanaa wakafir cannaa sayi'aatina وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أولي عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وعودوا في سبيل الله وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب لا يغرنك تغلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار bismi illaahi araxmaan iraxiim casarkeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol iyo siddeetan iyo sagaalaad oo suuratu aalcimraan ka mid a ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo warramay casarkeena ayuu uu dambeeyey nimankii culamaaulyahuud ahay oo ilaahay addoomankiisa baadiyeeyey ayaguna baadiyooday ayaa ilaahay nooga soo warramay oo ilaahay subxaana wa tacaala ha u malaynin ayuudha ilaahay kuwa farxaya waxyaabaha ay faleen oo dadka baadiyeyntooda haddana jacal in lagu ammaano waxaysan falin inay ku sugan yihiin dhiibaan makaan ay cadaabka ilaahiga koraayaan inay helayaan cadaab aliima ayaa u sugnaadayba ilaahay qoladaas alla wuxuu yihi haddana subxaana wa alla waxaa u sugnaaday samaawaadka iyo arlada mulkigooda ayaa ilaahay iska leeyahay allana shay walba qaadir ayuu ku yahay waxaana kamida kaafiriinta alla inuu cadaabo muminiintana alla uu koriyo halkaa waxaa ilaahay noogaga warramaya dhowr aayadood oo ilaahay qudradiisa waxdaaniyisa ka waramaayo balse hadda ayadan intaana u jirin waxaa la sheegay shawnijiilkeedu wuxuu ahay baa lihi nimanka la yidhaha kufaaru maka ayaa rasuulkeena calayhi salaatu salaam waxay ku yidhaahdeen i'tinaa biaayatin tadulu calaa ana allaha waaxid mucallida waxaad noo keentaa bay yidhaahdeen aayad oo tusaalaynaysa alla inuu waaxid yahay noo keen bay yidhaahdeen markaasaa ilaahay isagoo ku radinaayo wuxuu yidhi inna fii khalqi samaawaati waalardi ilaa dhowr aayadood aynu ka gaarayno ayaa soo degay baa layidhi marka hadda innadaanu waxaa weeye xarfu tawkiidan wa nasbin weeye fii khalqi samaawaatina fii khalqina waxaa weeye jaanibu mashuurin oo khabarkeedaa weeye oo muqadama khalaqana waxay noqonaysaa mulaaf weye samaawaatkuna mulaaf ilayh weye la aayaatin isimkiyo muakhara ayay noqonaysaa oo ina la aayaatin fii khalqi samaawaati weye alla wuxuu yihi subxaana watacaala ina fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda wa ilaahay iyo walardi arlada abuuristeeda iyo waxa ku sugan ee cajaa'ibahoo ilaahay khalaaqiisa iyo waktilaasi leyda habeenka iskhilaafkiisa iyo wanahaari maalinta iskhilaafkeeda la aayaatun aayado ayaa ku sugan dalaalaatin calaa qudrati illaahi tacaala wa waxdaaniyati wey aayado ilaahi subxaanahu watacaala qudradiisa iyo waxdaaniysa tusaalaynaayo waayna ugu sugan yihiin ayba ilaahaydu ulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka ayaa aayad ugu sugan yihiin marka ilaahi wuxu uri subxaanau watacaala sokoonkan oo waxa weeye caqligeenna uusan gudbi karin samaawaadkii arlada ilaahay leeyi subxaana watacaala iyo waxa ku sugan oo cajaa'ib howdha ilaahay iyo habeen iyo maalin iskhilaafkooda aayado ayaa ku sugan buudha ilaahay marka hadda samaawaadkan iyo arladan waaweye aayado ayaa ku sugan oo cajaa'ib ayaa ku sugan waxaa kamida ah masalan xidigaha qoraxda dayaxa saxaabka ayaa maaragtay kamida weeye oo ayaga waxaweye samaawaadka lagu helaayo allada ayagana waxaa laga helayaa allada ayagana waxaa laga helayaa badaha iyo buuraha iyo nabaadka iyo xayawaanka ayaa maaragta ayagana laga helayaa oo ilaahi wuxuu yihi subxaanau watacaala afalam yanduruu ila asamaai fawqahum kayfa banaynaha wazayanaaha wamaa lahaa min furuuj waalarda madadnaaha waalqaynaa fiiha rawaasiya waambadnaa fiiha min kuli zawjin bahiij haddii ilaah yidhaahdo suwatu qaaf ayana wuu kala duwaa suwa xamiishaas yay ka jeerin buudha ilaahay samada oo korkooda ah dushooda ah sida aan u dhisnay oo aanu u jiinaynay ayagoo wax jeexjeexa ah oo suquuqahoo loo eedeeyo aan lahayn iyo sidaan arlada u fidinay oo aanu buunayaal ugu ridnay nabaadna aan uga soo dhalinay oo nooc kasta oo iftiimayo weyi warka haddii laysku soo duubo waxaa layidhi fafii kulli shay'in lahu aaya tadulu calaa annahu waaxid ilaahi subxaanau watacaala shay kasta oo koonkaan yaalla ha yaraada hase weynaadee waxa uu leeyahay aayad oo ku tusaalaynaysa alla inuu waaxid yaha wey iyo waktigaasi leyla habeenka iskhilaafkiisayna ilaahay iyo wanahaari maalinta habeenkii maalin waxay isu khilaafayaan bilmajii wadihaabi waziyaadati wanasbaani wey imaasada iyo tegidda weeye oo haddii habeen imaad maalin aa tegaysa maalin habeen baa tegaayo ziyaadada iyo nuqsaanta weeye oo habeenka wixii maaragtay ka nuqsaana maalintay ku ziyaadayaan maalinta wixii ka nuqsaana habeenkay ku ziyaadayaan marka waxyaabahaasoo dhan waa aayad ilaahi subxaana watacaala oo daliil u ah alla inuu shay walba uu qaadir uu ku yahay oo alla uu waaxid yahay ilaan aayadii aynu ka soo baxnaya waxay heeday aakhirkeedu wallaahu calaa kulli shayin qadiir wey markaas ilaahay la aayaatun aayado ayaa ku sugan ayuudha ilaahay way uu sugan yihiin liulil albaabi caqliga kuwa u saaxiibka dadka waxaa weeye cuquusha wanaagsan oo saliimka iska leh ayaa aayada ugu sugan yihiin buu dhahay ilaahi subxaana watacaala marka hadda ilaahay dadka ulil albaabka ayaa alla sifaynaya subxaana wa marka haddii la yidhaahdo yaa ulil albaaba oo yaa caqli leh caqli muctabara yaa iska leh haddii la dhihi lahay ayaa alla wuxuu leeyahay dadka sifaadkan iska leh kolkaasuuna ilaahay alladiina ulil albaabkaasoo yadkuruuna allaha alla xusaaya qiyaaman ayagoo taagtaagan iyo waqucuudan ayagoo fafadhiya iyo wa calaa junubihim dhinacyaalkooda ayagoo ah oo jeejiyata weeye wayatafakkaruuna fikfikirayowdha ilaahay fii khalqi samaawaati samaawaadka abuuristooda iyo wal arada abuuristooda si ay ugu daliishadaan saamixu samciyo qudradiisa yaquuluuna waxayna ku qowlayaan markay koonkaa fiiriyaan ayagoo fikiraayo tafakuraaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa midkaan oo khalqigaho aanu arkayno baadilan baadil ilaahu uma abuurin ama baadilan xaariya sii baadiliya uma aadan abuurin ilaahu cadas uma abuurin ee waxaad u abuurtay daliil eegoo daliishado calaa kamaala qudratika subxaanaka ayuu leeyihi nasaxnaantaadii tanziihana laka allow kuu sugnaato oo ilaahay cabas ayaad ka najahan tahay cayaar cayaar inaad waxu abuurtaad ka najahan tahay faqinaa nagakori ayay leeyihin cadaaba naari naarta cadaabkeeda nagakori ayay leeyihin ilaahay subxaana watacaala wuxuu sifaynayaa dadka ulil albaabkaa waxaa weeye ulil albaab haddii la yidhaahdo dadka sifaadkan iska leh ayaa ulil albaab ah weeye oo caqli saliima dadka ayaa iska leh wuxuu waxaa weeye sifaadkan laga waayo caqli muctabara markaasi liuma sheegi karo ilaahay lehi subxaana watacaala aladiina ulil albaabkaasoo yadkuruuna allaha alla xusaayow dha ilaahay qiyaaman ayagoo taagtaagan ilaahay subxaana watacaala ayagoo taagan bay xusaayeen iyo qucuudan ayagoo safadhiya iyo wa calaa dunyadihim dhinacyaalkooda ayagoo ah murajiciina weye amaa waxaa laga wadaa yadkuruuna allaha tacaala fii kulli axwaalihim wey xaalo kastoo ku sugan yihi ilah wuxu taagan wey aayaddan waxaa weeye cabdulahi ibnu cabaas waxa uu ku fasiray waa uri yusalluuna kadalika xataa bidaaqa way dukanayaan salaada sidaan ayay u dukanayaan sida hadda awoodeed ay tahay oo waxaa laga qaadanayaa ayuu leeyahay ibnu cabaas qofku waxaa weeye ree ku duka waayo inuu fadhi ku dukanaayo fadhi qofku ku duka waayo inuu jiif ku dukanaayo ayaa aayaddan laga qaadanaya waxaas saada loo badanaya in la yska idlaaqo oo ilaahay dikrigiisa xaaladahaas oo dhan ayagoo ku sugan ayay alla xusaagaan in la yidhaahdo ayaa sidaas ayaa saxaabadu ay u badan tahay iyo taabiciinta iyo fuqaadu saasay badan yihiin marka hadda haddana ilaahay nuuri subxaana watacaala wayatafakkaruuna way fikfikiraayaanudha ilaahay fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda iyo wal arl samaawaadkaani aradan abuurka ilaahay subxaana watacaala u abuuray ayay ku fikirayaan yastadiluu bihi calaa kasrati saanicihima weye si ay ugu daliishadaan allihii abuuray oo samceeye awooddiisa si ay ugu daliishadaan maxaa yeele koonka aynu joogno aayad ilaahay oo maaragtay aa muuqata weeye ilaahay subxaana watacaala ayaa loo garanayaa oo waa aayad ilaahay subxaana watacaala siisaa oo muuqata saasaa la leeyahy ilaahay subxaana watacaala inuu sifatlkamaal ku sifoogay ayay maaragtay fikirayaan ay ogaanayaan marka waxay culimmadu yidhaahdeen fatafakuu mawrifun lilcilmi walmacrifati waxaa leeya tafakurku waxau dhaxashiiyaa ruuxa cilmi iyo macrifo ayuu dhaxalsiiyaa caarifka la yidhaahdo abulxasan ishaadari waxa uu yidhi baa la yidhi daratun min camali lqubuub dhahay khayru min masaaqiil iljibaal min camali labdaanu dhahay waxa uu dhahay dhiiracaso in la eg ama kaba si oo camalulquluub ah weeye quluubta camalkeeda waxaa weye hadda tafakurkaana waxaa weeye acmaalulquluub uu kamid yahay waxa uu ka khayr badan yahay ou dhahay min masaaqiiriljibaali min camalilabdaa u dhahay waxa weeye acmaal oo buuraha oo kaleentood ah oo jidkaan caadiga ah uu sameeyo waxaa ka khayr badan bay dhahay saxaro yar ama garo yar oo waxa weeye camalulquluub ayaa ka khayr badan maxaa yeele cibaadada markaasi waxaa ugu khayr badan midda waxaa weeye qalbiga ku tacalluqaysa alla wuxuu yihi subxaana watacaala maxaa yeele qalbigu wax walba isaga ayaa isaga ayaa asal ah oo wixii haddaysan qalbigaba ka imaanin wixii abdaantu sameeyaan sida qaayilka wax watari maayaan marka ilaah wuxuu yihi wayatafakkaruuna ku fikiraaya fii khalqi samaawaati samaawaatka abuuristooda iyo wal arli qaa'iluna ituqadir ama yaquuluuna waa dhihi kartaa xaadiin kuwa ku qawlaaya markay koonkaas ay tafakuraan rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow maa khalaqta ma aadan abuurin haadaa midkaan khalqigaa khalqigaan aanu arkayno baadilan baadil ilaah uma aadan abuurin ama baadilan xaaliya sii baadila waxaa la rabaa ilaahay subxaana wa tacaala in lagu ogaado koonkan sancada ilaahay uu sameeyey oo markaasi taas la fikiraan rabaa koonkaas in la tadaburaa loo baahan yahay ee ilaahay subxaana watacaala daatadiisa in lagu fikiraayo taasi waxaa weeye halaag ayaa laga gaarayaa maxaa yeele rasuulkeena calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay tafakaruu fii aalaa'i illaah walaa tafakaruu fii daatihi fasaalisu rasuulka calayhi salaatusalaam wuxuu dhahay ilaahay subxaana watacaala mincooyinkiisa xusa oo ha xusin ou dhahay ilaahay subxaana watacaala ilaahay ee nimcada ilaahay ku fikirayda ilaahay nimcadiisa ku fikira laakiin ilaahay daatadiisa ha ku fikirina oo daatada alle intay joogtaa iyo sigaytaa iyo xaggee iyo agtaayo ha ku fikirina ood halaagsantiinaysa maxaa yeele dadka ilaahay daatadiisa ku fikiraaya waxay maaragtay waxaa ku dhacayo halaag ayaa ku dhacayo wey maxaa yeele daatada ilaahay wax lagu fikiri kara maha maxaa yeele hadda dadka wanaagsano ulul albaabka waxa alla nooga waramayaa fikirkoodu inuu yahay khalqiga ilaahay subxaanaka ayay leeyihiin tanjihan laka kuu sugnaatay ilaahay waxaad ka naysan cabas iyo sifat sifatu lmakhluuqa faqinaa ilaahay naga kori ayay cadaaba naari naarka cadaabkeeda naga kori faqinaa ilaahay naga koriya naga dhowr cadaaba naari naarta cadaabkeeda ilaahu naga dhowr saasay leeyihin haddana warkooda waa sii socdo ilaahay baa ka waramaya rabbanaa yaa rabbanaa rabbiga inow ayay leeyihin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow innaka adigu man tudkhilu naara naarta ruux aad gelisid oo aad u gelisi gelisiyaa laga wadaa khuluud ou ku waaro rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inaka adigu ayuu leeyi man tudkhilu naara naarta ruux aad gelisid faqad xaqeeqee afsayta waad hoojisa kaas waad hoojisay waad ihaanaysay waad dilaysay maxaa yeele qofku naar khuluud loo geliyo waa qof ilaahay subxaana watacaala uu ihaaneeye ilaana u dhiman ma jirto weeye wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin ayay leeyihin kaafiriinta ah min ansaarin kuwa u gargaara uma sugnaanin wamaa lidaalimiina daalimiinta uma sugnaanin ayay leeyihin dadka wanaagsano ilil albaabka hawn ilaahay min ansaarin kuwa u gargaara marka waxaa ku sugan meesha walcu daahiri maqaama almudmanaa layidhi waxaa layska ogeysiinayaa in markaasi khizyigu iyo hoogayo dilligu ayaga markaasi khaas uu ku yahay waaweeye daalimiinta uma filaana kuwa u gargaaro cadaabka ilaahay ka mancinaya saasay leeyihin haddana waxay leeyihin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow inanaa annagu ayay leeyihin samicnaa waxaanu maqalnay munaadiyan mid naadinaayo munaadigaasoo munaadii u naadinaya dadka lil iimaan iimaan ugu naadinaya waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam amase waa qur-aanka ayaa la layidhi rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow ayay leeyihin inanaa annagu samicnaa waxaanu maqalnay munaadiyan mid naadinaayo munaadigaasoo yunaadii ugu naadinaya dadka lil iimaani iimaan ugu naadinaya inuu ilaahay rumeeyaan iyo rasuulkiisa waxaana uu leeyahay an aaminuu bi an aaminuu rumeeya dadow birabbikum rabbigiina rumeeya fa aamana annaguna waanu rumaynay saasay leeyihin munaadigaas ayaanu maqalnay leeyihin oo iimaanka ku naadinaya waa qur-aanka ama waa rasuulka calayhi salaatu wasalaam oo dhahaayo an aaminuu bi an aaminuu rumeeya birabbikum rabbigiina rumeeya fa aamanaa waana rumayno warkiisiiyaan yeelnay rabbana yaa rabbanaa rabbigaynow fakfir lanaa noo dhaaf dunuubanaa dunuubtayda noo wakafir canaa ilaahu naga afkir sayiaatinaa xumaanyaalkayna rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow fakfir lanaa noo dhaaf ayay leeyihin dunuubanaa dunuubtayna wakafir canaa ilaahu naga afkir sayiaatinaa xumaanyaalkayna oo ilaahay sayi-aadkayna hanoo soo daahirin oo ciqaab ilaahay hanoogu soo daahirin saasay leeyihin watawafanaa ilaahuna oosay leeyihin ilaahu ruuxdayna qaad maca alabraari maay eh, maaragtay eh, wa fii jumlati labraari macada macnaa sii laga dhigo maca alabraari weeye fii jumlati alabraari weeye dadka baariyaalkaa jumladooda ilaahow ma oostay leeyihi abraarta waxa weeye ambiyada iyo saalixiinta ayay ka wadaanaa leeyihi haddana waxay leeyihiin rabbanaa yaa rabbanaa rabbigaynow waatinaa nasi ayay leeyihin maakii wacadtanaa aad noo yaboohday calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusultaada lisaankeeda aad noogu yeeboohday oo raxmo iyo fadli ah sidaas ay leeyihiin walaa tuhzina mahoojinin hoojinin yowma qiyaamada yoonkeeda ilaahu hana hoojin inaka adigu allow laa tuclifu lmiicaada yadooha ilaahay guud yeeli maysi saasay leeyihin ilahi wuxuu yihi subxaana wa tacaala leeyihin ulil eh, albaab yaa rabbanaa rabbigaynow wa aatinaa nasiih acdinaa weeye maa wasiicatanaa aad noo yaboohday calaa rusulika calaa alsinati rusulika rusushaada lisaankooda aad noogu yaboohday maxaa yeele ilaahay subxaana watacaala rasuulkiisu dadka mu'miniinta waxay u yabooneen oo ilaahay wax u soo dhiibay ayay uga warameen inay ay muuminiintu waxaweye ay koraayaan wey wacdiga ilaahayna laguud yeeli maayo oo ilaahay wuxuu dhahay wacad allaahu aladiina aamanuu wacamilu saalixaati minhum makfirata wa ajran cadiima saasu dha ilaahay marka ilaahay wuxu yuri subxaana watacaala waxay walaa tuhzunaa hana hoojinin oo hana ihaanaynin yowma alqiyaamata qiyaamada yoonkooda maxaa yeelay dadkii naar la geliyo ayay waxay yidhahdeen waad ihaanaysa ilaahayow maalinta qiyaama ilaah wana ihaanayni oo cadaab hana gelinin inaka adiguna laa taklafu lmiicaada yabooha ilaahay jidweyn meesigeey marka hadda waxaa weeye maa wacadtanaa calaa rusulika ay yidhaahdeen ilaahay waxaad noogu yabooday alsinat rusul ilaahay maaragtay yaa nasiih oo markaasi fadli iyo raxmad ah weeye su hadda arrinka ay su-aalinayaan baa layidhi wain kaana wacdii tacaala laa yuklafu waxaa weeye wacdii ilaahay weyn lagud yeelin waxa weye su-aal waxaawaayaa layidhi waxay ka wadaanaa la layidhi in ilaahay uu ka yeelo kuwii wacdiga ilaahay mutaystay oo hadda muuminiintaanu ma sakisna in ilaahay subxaana wa tacaala wacdigiisa uu guud yeela oona oofinay wacdigiisa alla inuusan oofinayn horta waa ogyihiin in ilaahay wacdigiisa oofinaayo laakiin ulajeedadooda su-aasha waxay tahay baa layidhi in ilaahay uu ka yeelo dadkii wacdiga ilaahay kuwi loo oofinayo mutaystay in mutacaqiinta ay kama saasaa saasaasi aasoo kaalihi maxaa yeele waxaa markay saas leeyihiin liannahum lam yatayaqanuu istixqaaqahum lahu weye maxaa yeele waxay ka yaqiinsanin inay mutaysteen wacdiga ilaahay hadda rabbanaadan lasoo soo celcelinaayo mubaalaqatu talarruc weye waxaa weeye ilaahay subxaana watacaala tallaruca ah, khuluuca u khuluucayaan ayay markaas ay ku gaalaxoonayaan oo waxaaweeye ku xeel dheeraanayaan marka hadda faa'iido badan ayay ku sugan tahay in markaas sidaas la yidhaahdo weye marka hadda su-aashaan faa'iidadeedu haddana waxaa weeyaa layidhi in ilaahay caaqibadooda wanaajiyo ayay markaasay keenaysahaa layidhi maxaa yeele caaqibadoodu markay wanaagsato wanaagsanaato oo qofku waxa weeye xusnul khaatimo uu ku dhinto wacdiga ilaahay ayaa u xaqiiqooda ayaa layidhi taasaa markaasaa la leeyihi marka hadda waxa weeye sidaas ayay haddana waxay ugu celceliyeen mar walba waxa weeye rabbanaa weye marka hadda shan jeer ayaa lafdiga rabbanaa iyo ku soo celiyeen baa layidhi sidaas ayaa la sheegay waxaa kaloo maaragtay waa la yeeliyaa layidhi waa waxaa lagu yeeleen ismul acdamku weye carabka la yidhahdo jacfar saadar waxa uu yidhi oo maaragtay ou dhahay baani man xazanahu amrun ayuu dhahay jacfar saadar qofku waxa weeye amar uu murjiyo faqaala khamsa maraatin shan jeer ma yidhahdo rabbanaa oo ku celceliyo shan jeer rabbanaa yidhaahdo anjaah llaahu mimaa yakhaafu ilaahay waa ka korinayaa waxyaabaha uu ka baqaayo wa aadaahu maa araada wixii markaas uu doonayaa ilaahay waa siinayaa marka jacfuru saada markuu hadalkaas dhaay waxaa leeyihi wa kayfa daalika leey arrintaas waa siiyey kolkaasuu ugu dhahay baa leeyi iqra'uu qawlahu tacaala ima fii khalqi samaawaati waalardi ilaa aayadahaas weye aayadahaas marka waxaa weeye dadkan in markaasi la aqbalaayo ayaa ilaahay markaasi ku sheegay oo ku ammaanay haddana waxay ku soo gegengeyen warkoodii inaka laa tukhlifu lmiicaad weye shahra baaacyaana ku soo aroosaa layidhi marka aayadahaas akhriya ayuu dhahay meeshaasay ka ogaanaysiin marka waxay kamid tahay aayadahaana waxay kamid yihiin owlaada saalixiintaa layidhi waana la akriyaa layidhi ilaa suura intii laga gaaraayo weliba waxaa la akriya axaadiis saxiixa ku soo aroortay markii la soo baraarugo oo habeen furdada laga soo gaaro qiyaamuleylka rasuulkeena calayhi salaatu salaam waa akri jiray isagoo markaasi samaawaadka iyo arlada fiirinaya weye qofku waxaa la aayadaha aayadahaaskan laazimaa layidhi laga soo bilaabo ina fii khalqi samaawaati ila aakhiri suura layidhi waxaa u xaqiiqooda ayaa layidhi waxa markaasi aayadaha dhexooda ku sugan waxaana u xasila ayaa layidhi sawaabu man qaama leyl weeye haweenka qofka yaamuleyl u xumay oo kale ayaa u xasila ayaa layidhi marka sidaa markay yidhaahdeen ilaahay wuxuu yidhi subxaana watacaala fastajaaba waa ajiibay lahum ayaga rabbuhum rabbigoodu meesha waxaa weeye jacfaru saadiq uu ka qaatay shan jeer haddii lagu soo celiyo rabbana in lays ajiibaayo aayadahaasan ayuu fiiray ilaa ragga caarifiintaahu macrifada qur-aanka ay ku leeyihiin aad iyo aada ayuu fogtahay midda annagoo kale waxaa weeye lafdigaas iyo macniishan isku leexleexinayno oo alkelimu wa ah waa ka fog yihiin ayaga maxaa yeele mid walba qur-aankan culammada islaamku waxay yidhahdeen aanu baxrun camiiqun laa yuntaha baxri bay yidhahdeen qur-aanku waxaa weeye waa bad mool ah oo aad iyo aad maaragtay jiridoodi iskastooda aan la gaarin qur-aanka weye qof walba waxaweye ilaahay macrifo ka siinaya marka dadka caarifiin tahay iyo culimmadu waaweyneed qur-aankan inay mar walba macnihiisa soo baxsanayaan oo wax ay ka gaarayaan oo mar walba wax uga soo baxayaan kana aysan jirin mana dhammaanayo qur-aankan macnihiisa wax dhammaahaya maaha wax in ku kooban maha weye marka ilaahay wuxu uri fastajaaba lahum waa ajiibay haddow dardigoodi waa ajiyey ilaahay ducadiisa waa ajiibay wuuna ku ajiibay alleh amii biamri anigu laa uliicu layuci maayo camala caamili mid camal fala camalkiisa oo minkum idinka idinka mida amii biamri anigu laa uliicu ma layacaayo camala caamili mid camal fala camalkiisa oo minkum idinka idinka mida oo diinka sharan ku lab ah oo hadasa unsaa ku dijig ah waxaa weeye haddana waxaa bisaara ah rag iyo haween arrintaan kuma kala socna maxaa yeele ilaahay wey subxaana watacaala camala caamilu minku min gashana oo unsa ayuu dha maxaa yeele wuxuu ilaahay bacdukum barkiin min bacdin shaa'ilun min bacdin darka kale ayuu ka oo waxa weye ragga haweenkaa dhalay haweenkana raggaa dhalay weeye oo waxis wada dhalay weeye markaasa ilaahay subxaana watacaala waxa uu iska dhigaya isku karaamo weeye marka acmaasha jaasinteeda isaga mid weeye kaladiina kuwa haajara u haajiray ba ilaahay kuwa maka haajiray oo madiina u haajiray wa uxuduu laga bixiyey min diyaarin gaariyada laga bixiyey wa uduu la dhigay fii sabiilii jidkayga lagu dhigay oo diinkayga lagu dhigay oo waqaadka la dagaalamay oo kufaarta la dagaalamay oo waqutiluu la dilooba ilaahay la ukafirana waan afsiri oo waan afsiri canhum xaggooda sayi-aatihim acwaalkooda waan ka afsira hawh ilaahay oo ilaahay makfiro ayaan siinawdhah walow kauna waanu jicin waan jicinayna ilaahay janaatin janaad janaadkaasoo tajri ay dureerayso min taxtiha hoosteeda taxta asjaariha waqusuuriha alanhaar weliyaal tawaabanowna ilaahay kaado tawa weeye tawagaasoo min cindina ilaykiisa ka ahaaday wallahu alana cindahu agtiisa waxaa ah xusnu tawaabi taway wanaagsan ayaa ilaahay agtiisa ayadan hadda waxaa layidhi qaybtan dambe waxay soo degtay baa layidhi way soo degtay baa layidhi umusaama oo kamuheed ummahaatulmuminiin ayaa waxay tii yaa rasuulallah inii laa asmacu bikum nisaai kudiigoa ku bishayn anigu waxaweye ma maqlay jir rasuul allow haweenka iyagoo bulshada wax looga sheegaa lagu ammaanayo sida ragoo kaleto anigu ma maqlay jir markaasa ayadan soo degtay in markaasi waxaweye waxba aan ugu kala duwaneen camalka daacada ilaahay oo rag iyo haweenba qof walba soo wax u qabsado ilaahay subxaana watacaala uga sawaabinaayo maxaa yeele qaybtii hore aayadda ilaahay inii laa udiica camala caamilu minkum min jasada ilaahay kolka ilaah wuxuu uhi subxaana watacaala saladiina kuwa haajaruu haajirowna ilaahay oo maka ka haajiro madiina u haajiray ayagoo hijrada mar walba ay duur ka tahay wa ukhrijuu laga bixiyey min diyaarin daareeda laga bixiyey wa la dhigowna ilaahay fii sabiili jidkayda lagu dhigay oo diintayda lagu dhigay waqaataluu dagaalamay oo kufaarta la diriray wa qutiluu la dirayowna ilaahay lawkafirana waan astiri oo waan astiri ayuu ilaahay canhum ayaga xaggooda sayiaadkii xumaanyaashooda waan ka astiraya dembiga ay leeyihin buu dha ilahi subxaana watacaala waan ka astiraya ayuu dha ilaahi subxaana watacaala dembigooda waa laga astiraya oo ilaahay wuxuu leeyahy subxaana watacaala waxaan siinayaa makfiro ayaan siinaya u dha ilahi subxaana watacaala haddana ilaah wuxuu yidhi wala udkilanahum waan gelin oo waan gelin jamaatin jamaad jamaadkaasoo tajriu dureerayso minkaankaa hoosteeda kaanka asjaara ah waqusayriha ah. ala naarigu yaalo tawaabanow dha ilaahi subxaana watacaala tabow ayuu dha ilaahi ah. tabow ayuu dha ilaahi tawaabanow dha ayaa maaragtay yaasiinahaw dha ilaahi subxaana watacaala amase usiibuhum waan tawaabinayaa tawaaban oo markaa basar laga dhigo min cindillaahi sababadaasoo min cindillaahi roogkiisa ka ahaaday wallaahu allana cindahu agtiisa waxaa ahw dha ilaahay ilaahay agtiisa waxaa ah xusnu sawaabi sawabkiisa wanaagsan weeye aljazaau alxasan jazaceeda wanaagsan ayaa alla agtiisa ahw dha ilahi subxaana watacaala oo ilaahay agtiisa xusn sabab ayaa laga helayaa wey ah, eh, ilaahay subxaana watacaala agtiisa waxaa laga wara helayaa xusnu sawaab ayaa laga helayaa oo ilaahay janna ayuu ku sawaabinayaa deemankiisa oo wax lasoo koobi kara aanan ahayn marka casarkeena intaas ayuu ku egyahay wallahu subxaanahu watacaala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu